alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray baabkii sagaalaad ee ka mid ahaa kitaabka eh, atibyaan fi aadaabi xamalati alqur'an faslun itafaqa alculamaau cala istixbaabi kitaabati almasaaxifi wa taxsiini kitaabatiha wa tabyiniha wa iidaaxiha wa taxqiiqi alkhati duuna mashqihi wa tacliiqi qaala imaamu nawowi raximah llah faslun itafaqa alculamaau waxay isku waafaqeen culammadu cala istixbaabi kitaabati almasaaxifi wa taxsiini kitaabatiha masaaxifta in la qoro inay mustaxab tahay bimacnaa sunno taho mashruuc tahay oo la jeclaysiiyey oo laynagu booriyey shay fadli laga helayo u yahay wa taxsiini kitaabatiha iyo qoraalka la qoraayo in la wanaajiyo inay mustaxab yaduna tahay wa tabyiiniha iyo in la caddeeyo wa idaaxiha iyo in la caddeeyo oo bimacnaa qiraa'o cad oo si fiican u qoran oo bayin ah oo si fiican loo akhrin karo oo aan ishkaal ku jirin oo aan madmadow ku jirin oo aan xurufu isku qaldamaynin yacni la qoro wa taxqiiqi alkhati iyo khadka in la xaqiijiyo bimacnaa xaraf walba si waadixa loo qoro saasaa markaa la jeclaysto culammadu ay isku waafaqeen in markaa mustaxab ay tahay bimacnaa waa shay lanagu boorriyey oo mashruuca laga tilmaamaya oo fadli laga helayo duuna mashqihi wa tacliiqih iyadaan mashqi iyo tacliiq lagu samayn mashqigu waa maxay mashqiga culammadu waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waa in qoraalka la dedejiyo oo si deg dega loo qoro iyadoo xuruufaha aan si fiican loo sugayn oo aan ilkahoodii iyo markaa waxa weeye siday ahaayeen aan loo wada bayaaminaynin yacnii qofka markaa qoraalka degdega a ah qoraya waxaa dhici karta xuruufaha qaarkood inay su yaro ekaadaan oo yacnii aynay waadix kala noqon marka mashqiga waxay yidhaahdeen waa suncatulkitaaba waxaana asal ahaan ay tahay waa khifatu lyadi wa irsaaluha waa gacan fududaanta gacantana la sii daayo iyadoo xuruufta yani waxa weeye si yacni markaa qalliban oo bimacnaa degdega loo qorayo wa cadamu iqaamati alasnaan iyo ilkaheeda marka inaan la taagin xuruufta qaarkood waxay leedahay dee ilkay leedahay sida xarafka siinkoo kale iyo shiinkaoo kale yacni ilkaa loo yeelaa marka ilkahaasoo kale aan loo samaynin oo si aad loo sii daayo aad loo dedejinayo mashqi baa la yidhahdaa marka mashqi waa inaan lagu samaynin tacliiqna waa inaan lagu samayn tacliiqu waa maxay waa xuruufihii in la laysku qaldo ay ahayd in la kala saaro oo xuruufaha qaarkood waa la kala soocaa marka xuruufihii la kala sooci jiray waan waxba la kala soocina laysku daro marka weeyaan marka labada marka mid walba mashqiga iyo tacliiqa waxay yihiin qaar laga fiican yaho aan fiicnayn oo kutubta cilmiga hadalka kale marka la yska qorayo waa halkeede ee iskadaa musxafko keliya ee xataa cilmiga marka la qorayo waa in si waadixa loo qoraa si waadixa waa in loo qoraa culammaduna marka waa sheegi jireen mashqiga iyo tacliiqaas alxaafid alciraaqi alfiyadiisa mustalaxulxadiiska marka uu tirinayo wuxuu odhanayaa isagoo ka hadlaya qoraalka axaadiista la qorayo wa yukrahu alkhatu daqiiqu ila e, lidiiqi raqin aw liraxaalin fala wa sharuhu tacliiqu walmashqu kama sharu lqiraa'ati ida ma hadrama yacani wuxuu leeyahay qoraalka markuu axaadiista ruuxu qoranayo yacni khadka daciifka ah ee aadka u yacni markaa yaryar kaasoo kale waa la karaahiyeysto waa makruuh allahuma ilaa waxaa loo soo reebaa ruux marka ay ku yar tahay wuxuu wax ku qorayey waagii hore dee waraaqaha iyo hargaha wax lagu qoro iyo waraaquhuba casiis bay ahaayeen dee waa yaraayeen waxaa dhici karta dadka markaa cilmiga iyo dee dalabkiisa ku jiraana in xoogaa dee dee faqrigu la saaxiib yahay yacni ta noocaasoo kale ayaa markaa dhacda markaa saas aawadeed ruuxii markaa wuxuu wax lagu qoraya ay ku yaraadaan oo doonaya dee inuu wax badan deeqsiiyo inta yare u haysto ka noocaasoo kale isaga nisbadiisa makruuh ma aha kii waxa weeye safar badan oo doonaya safar inuu u qaatana dee culaysyo badan ma qaadi karo marka hadduu dee wax badan qorto oo fartana waaweyneeyo culaysyay ku noqonaysaa ha dhow uma qaadi karo marka kutubihii oo la safrayo dee inuu markaa ay koobnaadaan ayuu markaa dee jecel yahay si ay ugu fududaadaan marka kaanan isagana waa karaahiye uma aha hadduu farta yaryareeyo khadka daqiiqa ahi dee dhib buu leeyahayo waxa dee laga yaabaa ruuxa in araggiisu yaro daciifo dabeedna ha dhow inuu akhrin kari waayo ha dhow inuu akhrin kari waayaa laga yaabaa waa xarfu sagiir baa la yidhaahdaayo xarafkaa yar ee markaysagaa la yareeyey ee bimacnaa fartii mid yaryar laga dhigay dee dadkii ma wada akhrin karaan yakunuka axwaja maa takuun yani wuxuu markaa eh, ku khiyaamaynayaa wakhtiga aad ugu baahida badan tahay bimacnaa ayaad akhrin kari waayeys waliba de hore marka ma jirin yani nadaaradahan iyo waxyaalahaas ma jirin hadda yani nadaaradaha hadda la isticmaalaa inkastoo wakhti hore ay soo bilaabantay wuxuu yidhi wa sharuhu tacliiqu waalmashqu kama sharulqiraa'ati idaa ma hadrama qoraalka waxa ugu shar badan oo ugu xun altacliiqu waalmashqu waa labadan hadda shiikhu inoo sheegiye yani waxa weeye waa xuruufaha inta lagu degdego aan la kala bayaaminayn oo la kala caddaynayn oo kuwii kala go'naa aan la kala saarayn kuwii xidhiidhsanaana aan la xidhiidhinayn xuruufiina la kala bayaaminaya isu ekaanayaan war muxuu uga jeeday xarafku uga jeeday makanba makanba yacni waxa weye laga yaabo inuu saa yidhahdo sida qiraa'ada ugu shar badan tahay yacni dudubisku waxay culammadu odhan jireen sharulqiraa'ati lhadrama qiraa'a waxa ugu shar badan ta dudubiska ah waxa fiican marka ruuxu aanka akhrinaayo dee si deggan inuu akhriyo baanu boobayn oo tartiil ah oo si deggan uu akhrinayo xuruuftii kala caddaynayo oo yacni waxa weeye sidaas inuu akhriyo ayaa fiican marka hadramada la boobaayo oo la dudubinayo waa lqira'a siday taasi sharu lqira'a u tahay baa sharu khatina uu yahay altacliiqu waalmashqu duuna mashqihi wa tacliiqihi iyadaan mashqi lagu samayna xuruufaha lagu degdegin oo aan markaa waxa weeye xuruufihii la bayaamin oo kuwii ilkahala aan ilka loo yeelin wa tacliiqihi aan tacliiqna markaa waxa weeyaan iyadoo uu ka maran yahay tacliiqna mashqi iyo tacliiqba xaalu ka maran yahay labadaaba iyaduu ka maran yahay baa xuruufihii la qoraya mashqi uu ka maran yahay waxaa loo jeedaa inuu ku degdego oo xarafkii aanu caddaynin ayuu iska ilaalinaya aanu xarafkii ilka u yeelin aanu xarafkii xuruufta kale ka soocin oo waxa weeye si degdega oo markaa qalinku sidaa u eryayo aanu isaga qorin tacliiqna aanu ku samayno xurufiya aanu isugu dardarin qaala alculamaa wa yustaxabu naqdu lmusxafi wa shakluh culammadu waxay yidhaahdeen raximahumullah wa yustaxabu waxaa la jeclaystaa naqdulmusxafi wa shakluh musxafka in la dhibceeyo oo dhibca loo yeelo oo xurufaha dhibcaa leh dhibcihii loo yeelo wa shakluhu in la xarakeeyo ayaa la jeclaystaa oo xarakaad marka waxa weeye xaraf walba xarakadiisa la siiyo kii kor dhignaa kii hoos dhignaa kii godnaa kii shadnaa kii reebbanaa yacni saa loo xarakeeyo fa innahu siyaanatun min allaxni fiihi wa tasxiifi waayo dhibcaynta sidaa loo dhibcaynayo iyo xarakaynta sidaa loo xarakaynayaa waa ilaalin laga ilaalinayo musxafka laxniga laga ilaalinayo xurufihii in la jebiyo oo laxni la akhriyo baa laga dhowraya laga ilaalinaya wa tasxiifi xurufihi inay isku qaldamaan oo meeshii waxa weeye markaa kha'da ahayd xa in la akhriyo ama meeshii waxa weeye markaa shiinka ahayd in markaa siin la akhriyo ama waxa weeye xarakadii kor dhignayd la hoos dhigo ama tii godnayd yacni la reebo iyo wax la mida ayaa laga ilaalinaya tasxiif iyo taxriif maadaama la israacin labadii noocba waxaa gudagelaya tasxiif bay gudagelayaan hadday tahay xagga dhibcaha yacni in la qaldo oo xarafkii xaraf kale lagu qaldo iyo hadday tahay xagga xarakaadka in la qaldo wa ama karaahatu shacbiyi wanaqaciyi naqta nicitaanka uu nacay labada taabiciye shacbi iyo naqaci la kale odhan jiray caamir ibnu sharaaxiil ashacbi iyo ibraahim ibnu yaziid annaqaci labadaa taabici nicistay naceen miyaa annaqta musxafka in la dhibceeyo oo dhibca loo yeelo fa innamaa karihaahu fii dalika azamaani khawfan min altagyiiri fiih waxay u karaahiyaysteen oo u naceen fii dalika azamaani wakhtigaas waa wakhtigay joogeen khawfan min altagyiiri fiihi baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed in markaa musxafka la beddelo ay ka baqayaan waqad umina dalika alyowma maanta taa waa laga aamin noqday oo tagyiir inuu ku yimaado dhibcayntaas waa laga aamin noqday falaa manca wax diidma la yidhahdaa kuma sugna walaa yumnacu min dalika likownihi muxdasan sheikhu wuxuu yidhi loomana diidayo taas dhibcaynta la dhibcaynaayo loo diidi maayo likownihi muxdasan ahaanshuhu ahaaday mid la soo darrisiiyey fa innahu min almuxdasaati alxasana waayo musxafka in la dhibceeyaa oo xarafkii dhibcale dhibca loo yeelaa waxay ka mid tahay waxyaalaha la soo darrisiiye wanaagsan bay ka mid tahay falam yumnac minhu lama diidin ka nadaa'irihi sida waxyaalaha kale u dhigmaba ee la soo darrisiiyeyba aan loo diidayn misli tasniif alcilmi sida kutubta markaa cilmiga in la qoro oo la sannifo yacni kutuba la allifo wa binaa'i almadaarisi iyo in madaaris la dhiso waalribaataati iyo in waxa weeye meelo waqafiya ah markaa la dhiso wagayri daalika iyo taas waxaan ahayn yacni sidaan kuwaaba loo diiday maantana loo diidayn wallahu tacaala aclam ilaahay isagaa korreeye aclamu isagaa u aqoon badan wuxuu kaga hadlayaa sheikhu fasalkan qoraalka musxafka la qorayaa inuu yahay shay wanaagsan oo qoraalku dee wuxuu ahaa mid ma'muura oo lays amray oo sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo sunnihii khulafaa uraashidiinka intuuba ku sugan yahay asalka qur-aanka in la qoro dee nebigu waa amray musxafkan majmuuca ah ee sidaas u kulansanna ee qur-aankii lagu kulmiyeyna khulafaa' uraashidiinkii iyo saxaabadii oo dhan ayaa sameeyey saxaabadiina ku waafaqday marka sunnihii rasuulka iyo sunnihii khulafaa' uraashidiinka labaduba ku sugan yahay waxaa kaloo wanaagsan marka la qoraayo musxafkii in khad wanaagsan lagu qoro oo waadixa oo cad oo xuruufaha la kala caddaynayo oo xuruufo ayna isdhehgelaynin oo si bayina loo qorayo oo xuruuftii xidhiidhsanayd la xidhiidhinayo oo kuwii kala saarnaa ee kala goonaa la kala goynayo yacni oo sidaa loo kala soocayo si waadixa in loo qoro laakiin si deg dega in loo qoro oo qalinkii markaa uu u qoro daba xuruufihii qaar isu egeeg oo hadhow isku dhehgala oo isku qaldama ta noocaasoo kale inay noqoto maaha intaa markuu sheikhu sheego haddana wuxuu yidhi in la dhibceeyooo la xarakeeyaana oo xaraka iyo dhibcaba loo yeelaana waa shay wanaagsan oo mustaxab ah waayo waa qur'aankii oo la ilaalinayo in la jebiyo laga ilaalinayo iyo in tasxiif lagu sameeyo xuruufihii la ysku qaldoo meeshii xaraf ahayd xaraf kale la akhriyo ama meeshii xaraka ahayd xarako kale la akhriyo yacni saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam markay qoreen musxafka uma yeelin wax dhibca ah umana yeelin wax xaraka ah suuradda ama qaabka xarafku u qoran yahay bes bay qoreen laakiin xarafkani dhibca ma laha mise ma lahayn hadduu dhibca lahaa ma mid quray ahayd ma labay ahayd ma saddex bay ahayd ma laba dhibcood buu korka ku lahaa ma labuu hoosta ku lahaa waxyaalaha noocaasoo dhan may kala caddayn itikaalan calaa cilmihim tala saaraday tala saaranayaan daraaddeed garashaday iska garanayaan taasay u tala saarteen saxaabada dabadood ayaa musxafka la dhibceeyey shaqalkii xarakadana lagu dhigay ee wakhtigii saxaabada yacni ma lahayn yacni shaqal iyo xarakatoonna ma lahayn wax xarakaada ma lahayn marka la qoro yacmaluuna waxay aqbali karaysay tacmaluuna inay tahay iyo yacmaluuna inay tahay saas aawadeed qiraa'adkii la soo warinayeyna meelahaas way waafaqayeen labada geesooda oo marka qiraa'ada hadda laga hadlayo qur'aanka wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi yacni waxa weeye rasmigii musxafka waa inuu markaa yahay mid ku waafaqayo walow ixtimaalan ixtimaalan si ugu waafaqayaa dee xarafkii mutacayinuma aha sida saxaabadii u qoreen marka la eego inuu nuun yahay iyo inuu ya' yahay yacmalu iyo nacmalu labada mid walba u aqbali karaa il ma lehe waxaa laga yaabaa quraadii qaarkood inay u soo wariyaan yacni waxa nacmalu qaarna yacmalu ama qaarna yacmaluuna qaarna tacmaluuna wahaakada madadka yaree meelaha qaarkood ku jira iyada lafteeda kuma sugnayn saas aawadeed fakihiina iyo faakihiina labada mid walba dhigaalka marka sidaa loo qoro dee waa waafiqi karay miyaa la yaro jiidaya oo faakihiina la odhanayaa mise fakihiina faadiyo kaafku waa isku yaalliine waxaa la akhrinayaa fakihiina wahaakada marka taabiciinta qaarkood ba haddaba waxay karaahiyaysteen in qur-aankii la dhibceeyo oo waxay dhahaan wax dhibca ayaan lagu qorin sidii saxaabadu u qoreen ee dhibcaba aynay ugu qorin sideedii ha loo daayo haddaba waxay u naceen waa laba mid waa in la yidhaha waxay u naceen taqyiir inay uga baqeen oo is yidhaahdeen dadka qaarkood armay intay dhibceeyaan si qalada u dhibceeyaanoo qalad ka yimaada halkaa oo dhibcihii qalad loogu dhibceeyaa waana sida uu shiikhu horraysiiyey taa shiikhu waa ka jawaabo wuxuu yihi waqad umina daalika alyowma falaa manca taa hadda waa laga aamin noqdayoo inta dadka qaarkood qalad u dhibceeyaan in qaladkaasi faafo sidaa ku hirgalo oo dad badani u qaataan waa laga aamin noqday oo masaaxiiftii waxay fara badan tahay iyadoo saxan oo si saxan u dhibcaysan una xarakaysan marka cilladay u diidayaan hadday taa tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman cilladii hadda waxay noqotay mafquuda midaan jirin mid zuushay bay noqotay idan wax diidmalayaha kuma sugnaa weji labaad baa iman karaa oo ku saabsan waxay u diidayeen inay tahay muxdatho saxaabadu siday sameeyeen bay khilaafsantaoo dib baa laga soo darrisiiyey taa lafteeda shiikhu waa ka jawaabo wuxuu kaga jawaabay yacni muxdas ha ahaatee waa ay ka mid tahay waa min almuxdasaati alxasana ashyaada lasoo soo wanaagsan bay ka mid tahay marka lama diidaayo sida ashyaada kale la soo darrisiiye shareecada asalka ku leh ee adiladu ay sheegaysay adilada e, caamkaa laga qaadanayo iyadana marka aan loo mancinayn oo loo diiday dabeedna wuxuu tusaaleeyey kutubta in la sannifo oo la qoro in waxa weeye madaaris la sameeyo madaaristani ma jiri jirin yani ilaa waxa weeye madaaris iyo macaahid iyo jaamicaad dee wakhtigii saxaabada iyo wakhtigii taabiciinta mid jirtay maahayn qaabka noocaasa wax u jiray maahayn ribaadaadku iyaguna waxay yihiin waa meelaha waqafyada la dhisayo ee loogu talagalay dadka abnaa'u sabiilka ah ee dariiqyada laga dhisayo si ay waxaweye dadka socotadii ugu hoydaan ama waxa weeye magaalooyinka dacalladoo laga dhisayo ama meelaha faramada laga dhisayo meelaha waqafyada ah ee loogu talagalay ama fuqarada iyo masaakiinta ama dadka socotada ah ee ibnu sabiilka ah loogu talagalayo kuwaas ayuu iyadana tusaaleeyey sheikhu ashyaada muxdathaadka ee diinta lagu soo darrisiiye waxaynu ogsoonnahay marka hore asalku inuu yahay inay mamnuuc tahay inay bannaanay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ka digey oo waxau ihi iyaakum wamuxdathaati alumuuri faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar nabigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darisiiyey waayo wax kastoo la soo darisiiyey oo diinta lagu soo darisiiyaa loo jeedaa waa bidco bidco kastaana waa baadi bidco kastaana waa baadi kula muxdasa waxaa loo jeedaa kula muxdasa fi ddiin jeeda haddaba waxaa jira waxyaalaha la soo darrisiinaayo ashyaada qaarkood oo dee sharciga adillo ugu soo aroortay ayaa jira calaa sabiil misaal hadda taraawiixda markaysagaa la tukado ramadaanta dee taraawiix eh, la tukado qiyaamuleyd jamaca lagu tukado la laasimay nebiga sala allahu alayh wasalam ma samayn ha yeeshee dee bidca ma aha waa mid yacni mashruuc ah bidca sharciya ma aha haddii bidca lagu itlaaqo waxaa lagu magacaabi karaa bidca lugawiya yacnii luqa ahaan in la yidhahdo waa shay jadiid ah laakiin bidca sharciya ma aha bidca sharciya ma aha waayo daliil bay leedahay nebiga sala allahu alayh wasalam baa saxaabada tujiyey habeenna ramadaan ah ayuu salaadda qiyaamuleylka jamaaca ku tujiyey jamaaca ayuu ku tujiyey ha yeeshe inuu daa'imo ayuu iska daayey nebigu sala allahu alay wasalam sababtuu u daa'imi waayena waxay ahayd inuu ka baqay ummaddiisa in lagu faral yeelo oo deedna ay awoodi kari waayaan baqashada uu taa uga baqay daraaddeed ayuu u daa'imi waayey cilladii ku saabsanayd in faral yeelis looga baqay ummadda lagu faral yeelana waa suushay waayo maadaama nebigii sala allahu alayh wasalam la oofsaday waxii damboo soo degayaa ma jiro shay damboo dib laga faral yeelayaana ma jiro marka cilladii waxay noqotay cillo suushay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman cilladii dawaamka u diidday maadaamay suushay waxay noqonaysaa dawaamkii inuu mashruuc noqonaayo waana siday saxaabadii ka fahmeen dabeedna saxaabadii baa sameeyey marka sunnat lkhulafaa' araashidiinna waa ku jirtaa asal ahaanna saasay sunnadii nebiga sala allahu alay wasalam asal ugu leedahay ay sharci u tahay ay sharci u tahay ashyaada ku saabsan culumta in la qoro cilmiga yaduna asal bay leedahay uktubu liabii shaah baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam abii shaah u qora dadka qaarkood yacni qoraaluu nebigu qoray ayuu u diray oo oh, eh, waynu arki doonnaa xadiiska way horena waa u soo aragnay wa an laa yamasa alqur'aana ilaa taahir dee camr ibnu xasmi ashyaadu u qoray ayay ka mid ahayd nebigu sala allahu aleyh wasalam uu qoray marka dadka qaarkood qoraalo ayuu u diray oo ashyaada qaarkood ugu qorayo qoraalka cilmigana hadday qur'aanka tahay iyo hadday marka xadiiska tahayba nebigu sala allahu aleyh wasalam waa amray saxaabadii nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa qoreen markii lagu yidhi cali bn abi aalib nebigu sala allahu alayh wasalam shay cilmiga ka mida maydinku khaas yeelay oo dadka kale aanu u sheegin may buu yidhi ilaa fahman acdaahu allahu lirajulin ha yeeshee waxaa jirta buu yidhi fahmuu ilaahay nin siiyo ou kitaabka ilaahay ka siiyo wamaa fii hadihi saxiifa ee waxaa warqaddan ku sugan warqaddiina waxaa ku sugnaa saddex xadiisoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahy ayaa ku sugan marka kutubaha in la qoraa dee bidca fiddiin ma aha bidca diinta lagu bidcaysanayo ma ahe waa shay asal shareecada ku leh laguna ijmaacay layskuna waafaqay asalna hore ugu lahaa markii dambena ijmaacii ku dhacay saas yadaa weeye madaarista la dhisaayo saas si laeg weeye madaarista la dhisaayo ee diinta lagu baranayo shareecada lagu baranayo iyo waqafyada la samaynayo iyaduna waxa weey waa saas weeye noocyadaasay markaa soo gelaysa yacani qaabkii wax loo baran jiray waa marka ayuunbay markaa farac ka tahay markaa sidaas yadaa aawadeed xaajadii ayaa keensatay in madaaris marka waxa la khaas yeelo oo sidaas marka waxa lagu barto sidaas lagu barto yacni waxa weeye salafan wa khalafan yaani waxay noqotay mid waxa weeye la sameeyo ayay noqotay waana mid lagu ijmaacay oo la laisku waafaqay waa mid laysku waafaqay weeye waqafyada saasi la eg waqafku asal ahaan dee adilada sheegtay idaa maata linsaanu inqataca amaluhu illa min halaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah sadaqada jaariya waqafyada ayaa soo gelaya oo qafyada ayaa soo gelaya ashyaadaas sidayna u noqonayn bidca madmuuma ah ayaynay tanna u noqonayn ayaynay tanna yacni u noqonaynin marka musxafka qoraalka la qorayo saas yadaabay markaa u tahay mid mashruuca ay u tahay faslun laa tajuusu kitaabatu alqur'aani bishayin najis sheekhu waxau uhi raximahullah ma bannaana qur'aanka in lagu qoro shay nijaasa in lagu qoraa ma bannaana waxaa lagu qorayaa waa inay noqdaan wax daahira waa inay noqdaan shayga lagu qorayo iyo khadka lagu qorayo mid walba waa inuu daahir yahay nijaasa waa inana soo gelin shayga lagu qorayaa nijaas hadduu noqdo ma banaana khadka lagu qorayaana hadduu nijaas noqdo ma banaana wa tukrahu kitaabatu cala aljudraani cindana wuxuu sheekhu yidhi waxaa la karaahiyaysanayaa oo la nacayaa qoraalka qur-aanka lagu qoro cala aljudraani gidaarada lagu qoro cindana annaga agtayada waa mid makruuha oo la karaahiyeysanaya wa fiihi madhabu cataa'in aladii qaddamnaah waxaa ku sugan madhabtii cataa aynu soo hormarinay aynu hore usoo aragnay oo isagu waxbuu ka reebiyey laakiin sida muctamadka ahi waa siday jamaahirta culammadu ku tageen oo gidaarada in lagu qoraa waa inay karaahiyatoo laga fiican yahay waqad qaddamnaa annahu idaa kutiba cala alacima waxaan kaloo soo hormarinay haddii qur'aanka lagu qoro cuntooyinka falaa ba'sa biakliha dhibi kuma sugna cunidda la cunayo oo waa la cuni karaa wa annahu idaa kutiba calaa khashabatin haddii lagu qoro qur'aankii loox lagu qoro ama qori kuriha ixraaquha waxaa la karaahiyaysanaya oo la nacayaa in la gubo waa haddii aan gubitaanka looga jeedin siyaano qur'aankii la ilaalinayo oo lagu xifdinayo ee haddii siyaano looga jeedo qur-aankii la ilaalinayo looga jeedo sidii cuhmaan ibnu cafaan ba uu gubay e masaaxifta isagoo siyaano uga jeeda ta noocaasoo kale hadday tahay dhibi kuma sugna haddaan siyaano markaa looga jeedin yacni in la gubo waxay noqonaysaa mid markaa laga fiicanyo karaahiye ah waxaanay gaadhi kartaa waqtiyada qaarkood xaaraan inay noqoto laakiin markay siyaano tahay oo looga jeedo qur'aankii in markaa lagu dhowro lagu ilaaliyo si aanu qur qur'aanku u dayacmin musxafkii oo kala googgo'ay wuxuu gaadhay heer aan la akhrisan karin aad buu u googgo'ay xaalka caynkaasoo kale ah wuxuu noqonayaa in musxafkaas la la itlaafiyo maadaama xaaladan aan lagu intifaaci karin marka see loo itlaafinaya miyaa la maydhaya mise waa la gubaya sida ugu fiicani waa in la gubo in la gubo ayaa marka ugu fiican meel daahira oo nadiifa oo baydhsan ayaa markaysaga loo qodayaa marka loo qodo ayaa dabeedna meeshii lagu gubayaa marka la gubo waa in la hubiyaa in qoraalladii si fiican u wada gubteen oo u wada baaba'een dadka qaarkood waxaa dhici karta intay gubaan iyagoo qaybina gubatay oo intii sare iyo wixii ay gubteen meelaha dhexana laga yaabo aayado caynkoodii ah yacni inay ku sugan yihiin inay hadhow markaa aasaan baa laga yaabaa tan noocaas waa halad waa in la sameeyaa in markaa waxa la rogrogo oo dabka lagu rogrogo oo la hubiyo inuu wada gubtay waa insaan la hubiyaa oo qoraalkii wada suulay markaa la ogaado qoraalkii inuu wada baaba'ay dabeedna marka waxa weye waa in lagu aasaa yacni saas yadaa waa in lagu sameeyaa iyadoo qoraalkii wada baaba'ay saa lagu sameeyaa haddii kale musxafkii oo aayadaha qaarkood sidii u qoran yihiin baa laga yaabaa dee in dadka qaar dul maraan deeta noocaasina waxay noqonaysaa mid khalat ay noqonaysaa calaa kulli xaal gubitaanku hadday tahay tariiq lisiyaana dhibi kuma sugna wadda lagu ilaalinayo hadday tahay laakiin haddaynay ahayn wadda lagu ilaalinayo waxay noqonaysaa mid marka makruuha in markaa waxba la gubo aasidda la aasayo marka la gubo dabadeed dhibi kuma sugna aasidda la aasayo laakiin iyadoo aan marka la gubin in musxafkii layska aaso caynkiisa yacni googa'ay in layska aaso ta noocaasoo kaliya waxay noqonaysaa mid waxa weeye sababi kartaa musxafkii oo caynkiisii ah oo aayado badan sidoodii ugu yaallin iyo suurado in la dul maro lagu joogsado marka ihaanaa soo gelaysa ihaanaa soo geli karta marka ta noocaasoo kale ah layska jiro waa in markaa la hubsadaa inuu gubtay najaaso in lagu qoraana dee xaaraan weeyo way iska caddahay iyadu in najaaso lagu qoraa inaynay bannaanayn waayo xurmadii qur'aankay ka hor imanays xurmadii qur'aanka ayay ka hor imanaysa faslun ajmaca almuslimuuna calaa wujuubi siyaanati almusxafi waxtiraamih imaamu nawowi waxau ihi raximahullah waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen muslimiintoo dhammi calaa wujuubi siyaanati almusxafi musxafka in la ilaaliyaa inay waajib tahay waxtiraamihi in la ixtiraamo oo la qadariyo oo la xushmeeyo kitaabka qur'aanka inay waajib tahay ku ijmaaceen oo muslimiintoo dhammi isku waafaqeen qaala asxaabunaa wagayruhum asxaabtayada shaaficiyo iyo kayrkoodba waxay yidhaahdeenoo culammada ka midii walow alqaahu muslimun fi lqaaduurati waalciyaadu biallaahi tacaala saara almulqii kaafira hadduu ku tuuri lahaa bay yidhaahdeen ruux muslim ahaa musxafka uu ku tuuri lahaa qur'aanka ah filqaaduurati yacnii qurunka uu ku tuuri lahaa waalciyaadu billaahi tacaala magangalka la magangelayaana oo arrinka cid laga magangelayaana billaahi tacaala ilaahay buu ku sugan yaho allah baan ka magan saara almulqii kaafira wuxuu noqonayaa kii ku tuuray musxafka qurunka ku dhex rido ku tuuray ee badrheerhka ugu tuuray isagoo garanaya inuu musxafkii yahay oo qur'aan yahay kaafiran gaal buu noqonaya haddii sahwan ay uga dhacdo oo aanu u qasdinin dee kuma gaaloobayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum wixii aan loo kasin ee loo badrheerin ee qalad ku dhacay yadaan loo qasdin dee ruuxu laguma gaalaysiin karo oo ummaddan khata'a waa laga dhaafay marka waxaa loo jeedaa ruux u bareeray oo cadiig ugu riday iyo badrheedh isagoo garanaya inuu qur'aanka yahay kaasaa ku gaaloobaya qaaluu wayaxrumu tawasuduhu waxay kaloo culammadu yidhaahdeen waxaa xaaraan noqonaysaa qur'aankii in la barkado oo barkimo laga dhigto bal tawasudu aaxaadi kutubi alcilmi xaraamun taa ka kaalaye oo ka soo guure kutubta kale ee cilmiga ee cilmiga shareeca ku qoran yahay midhmidhkooda in la barkadaa waa xaaraanoo ma bannaana wa an yaquuma lilmusxafi idaa qudima bihi calayhi waxaa la jeclaystaa inuu ruuxu musxafka u kaco oo isu taago haddii musxafka qur'aanka ah loo keeno inuu u kaco ayaa la jeclaystaa lianna alqiyaama mustaxabbun lilfudalaa'i min alculamaa'i waalakhyaar waayo istaagga waa la jeclaystaa oo waa la sunneeya laysu taagayo dadka fudalada ee fadliga leh oo culamo ah ama akhyaar ah oo dad khayr badan ah ama dad culamo ah in loo kacaa waa mustaxabo waa sunne faalmusxafu awlaa musxafkaa uga sii haboon waqad qarartu dalaa'ila istixbaabi alqiyaami fi aljuz'i aladii jamactuhu fiih waxaan taqriiriyoo sugay dalaa'ila istixbaabi alqiyaami kicitaanka in la jeclaysanayo loo kacaayo dadka fudalada ah daliiladeeda waxaan ku sugay fi aljuz'i aladii jamactuhu fiih juskii ama kitaabkii aan arrinkaa u kulmiyey ayaan gudihiisa ku sugay adiladeeda oo halkaas ayaan adiladeeda ku jamciyey wa rawaynaa fii musnadi daarimiyi biisnaadin saxiixin waxaan soo warinnay musnadkii daarimi waxaanu ku soo warinnay ashyaada caynkan oo kalea waxaa loo dabdiyaa wa ruwiinaa in la yidhaahdo iyo wa rawaynaa in la yidhaahdo labada weji waa jiraan haddii la yidhaahdo wa ruwiinaa waxaa macnuhu noqonayaa waa naloo soo weriyey oo riwaaya saana lagu soo wariyay noqonaysa haddii la yahay warawaynaa waxay noqonaysaa waa soo werinay bimacnaa waa soo naqlinay kitaabka gudihiisa ayaanu wax ku warin shiikhuye dee kutubta laftooda waa la sii kala wariyaayo riwaaya markaa loo cuskadaa oo culammadu waxa weeye ilaa saaxibulkitaab laga gaadhayaa sanad lagu gaadhaa imanka kutubaha cilmiga dee imaamu nawowi wuxuu leeyahay asaaniid asaaniid buu leeyahy kutubtaa marka waxa weeye hadday tahay yacni marka saxiixiyada iyo sunanka iyo masaaniidda iyo kutubta kale cilmigaba bil asaaniid bay culammadu ugu tagaan oo shiikhba shiikh ka warinayo bihada alictibaar baa raweyna la odhanaya cala sabiili yacni atasaamux lagu odhanayo wa rawaynaa fii musnadi daarimiyi waxaan ku soo warinay musnadkii daarimi biisnaadin saxiix sanad saxiixa aan ku soo warinnay can ibni abi mulayka inagoo ka warinayna ibnu abi mulayka iyadoo daarimi ka warinaayo sanad kaga warinaayo ibnu abi mulayka taabiciga la yidhaahdo anna cikrimata bna abi jahlin cikrimo in abi jahal ah radia allaahu canhu ilaaha raalliha ka noqdee kaana yadacu lmusxafa calaa wejhi wuxuu ahaan jiray musxafka mid saara wejigiisa musxafka wejigiisuu saari jiray wa yaquulu kitaabu rabbii kitaabu rabbii waxaanu odhan jiray waa kitaabkii rabbigay kitaabkii rabbigay weey saasuu odhan jiray sheekhu masalada koowaad uu inoo sheegay waxay ku saabsan tahay muslimiintu dhammaantood inay isku waafaqsan yihin oo ku ijmaacsan yihiin qur-aanka in la ixtiraamo oo la xushmeeyo oo la maamuuso oo la ilaaliyo inay waajib tahay muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan wax khilaafi kuma sugnaa arrinkaas inuu waajib yahay in laysku waafaqsan yahi inoo sheegay waxaa la soo naqliyaa dadka qaarkood inay xoogaa aanka ixtiraamkii ay ahayd in la ixtiraamo inaan ixtiraamin ra'yiga markaa qabaan ahlu ahlubidaca qaarkood oo ku saabsan kalaamka ilaahay inuu nafsi yahay oo kalaamkan xuruufta lihi aanu kalaamullaahi aanu ahayn ee uu makhluuq yahay madhabka caynkaasoo baatil ah oo firaqa qaarkood ay qabaan oo ay ka aaminsan yihiin qur-aanku inuu makhluuq yahay amaba ay odhanayaan marka la sheegaayo qur-aanka ma makhluuq ba mise ma aha haddaad u jeeddo qur'aanka ilaahay daatadiisa ku sugan yaan isagu infisaalaynba oo macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan haddaad u jeeddo makhluuq ma aha laakiin qur-aanka carabiga ah ee aynu akhrino ee muxamed lagu soo dejiyey iyo saa'ir kutub almunazala alqur'aanu lafdi isagu waa makhluuq ay saa leeyihiin waxa qaarkood ay ku dhaceen inay ijmaaca khilaafaan oo ay yidhaahdaan dee makhluuq baaba ka xurmo badan qaarkood iyadoo markaa madhabka ay qabaan haddana kuma dhiiradaan ashyaada noocaasa ah inay sidaas u caddeeyaan iminka baajuuri markuu ka hadlaayo sharaxa jawharada marka uu taqriiriyo oo ka warramo qur'aankan inuu makhluuq yahay laakiin macnaha ilaahay daatadiisa ku sugan baan makhluuq ahayn markuu sidaa ku nuxnuxsado wuxuu odhanayaa ha yeeshee dadka in loo sheega ma aha dalabatulcilmi wax fahmaysa mooyaane cid kale in lagu yidhaahdo qur'aanku waa makhluuq iyadoo loo jeedo kan xuruufta leh ee carabiga ah in dadka sidaa loogu sheega maaha lakiin darbatu cilmiga waa loo sheegay yamtanucu an yuqaala alqur'aanu makhluuq ilaa fii maqaami tacliim nasa muuse u qoraya kuma dayne wuxuu yidhi qur'aanka iyo nebiga iyo maa fadli badan dabeedna wuxuu ku nuxnuxsaday inuu nebigu ka fadli badan yahay qur'aanka waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam makhluuq oo dhan buu ka fadli badan yahy buuri dee ictiqaadu ahli sunati waljamaca maaha ahlusunnati waljamaca waxay qabaan qur'aankan munazalka ah inaanu makhluuq ahayn alqur'aanu kalaamullaahi munazzalun ghayru makhluuq bay ku ijmaacsanaayeen ahlusunna waljamaca oo dhammaan isku waafaqeen marka asalka marka hore lagu dhisaan musallanba ahayn waxaa kaloo la soo naqliyaa qaarkood dadka qaar oo arrinkaas aaminay in ixtiraamkii qur'aanku mudnaa ay ixtiraami waayeen oo ay yidhaahdeen waraaqo iyo khad baa meesha ku yaalla laysa fiihi ila alkhatu waalkaaqad waa waraaqo iyo khad madmadow dabeedna la soo qaar mashaayikh waaweyn may ahayn kuwa laga soo naqliyey waxaa laga soo naqliyey kuwaas arrinkaa ku ta'asuray ama qaatay inay qaarkood musxafka ku fadhiisteen mid soomaalida ka midana waaba laga sheegay intuu ku fadhiistay inuu yidhi anaa ka fadli badanoo xaafidulqur'aan baan ahoo dee qur'aan qur'aan ku fadhiyey maan ka duwane laabtuu igu jiraaye laabta ayuu igu jiraa waxyaalaha noocaas waa wax baatila waana ihaano qur'aankii la ihaanaynayo waana taa culammadu ay sheegayso ay tasriixinayso inay kufri tahay mas'alada kale uu sheekhu inoo tilmaamay waxay ku saabsan tahay qur-aankii in la barkadaa ma bannaana iska daa qur-aane kutubta kale cilmiga noocuu doonaba ha noqdo in barkimo laga dhigtaa ma bannaana waayo nooc ihaana a baa ku jirta kutubta kale cilmiga in la barkadaana ma bannaano waa xaaraan waayo waa nooc ihaana ah allale culamada qaar baa waxay yidhahdeen hadduu qur'aankii u baqo oo uga jeedo xifdi uu xafidayo oo ama sariqa ama wax la mid uga baqay waana seexanaya meel kaleu ku xafidana ma hayo ama kitaabkii tubtii cilmiga ka miduu u baqe in laga xado oo cid marka aan dee hadhow siday doonta u gelaysa inay ka xaddo ayuu ka baqay wasiilo kale uu ku xafidana markaa ma hayn bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen marka noocaasoo kale ah yacni xifdi baa looga jeedaa markaasoo kale yutasaamax culamada qaar baa saa yidhi laakiin asalka calaa kulli xaal waa sidaa uu inoo sheegay sheekhu waa aynana bannaanayn ay xaaraan tahay in la barkado waa in la iska ilaaliyaa addimada in kitaabka la saaro anigu beri waxaan arkay nin wadaad ahaa ilaahay u naxariisto waa dhintay musxafka ayuu labadiisa cagood sidii rixli oo kale intuu ka dhigay labada cagood ee yacni cadcad ayuu sidaa isaga hor keenay dabeedna halkaasuu saaray labada qadam labadii addin markuu saa isu soo saaray maaha inuu isma dhaafin saasuu isu saaray markaasuu halkaas saaray sidii rixli oo kale markaasaa ku uhi warkadda musxafka markaasuu uhi waa taahir waa taahir buu yidhi xaddimada waan maydho dee waan weysaysto waa taahir wakhti horay ahayd markaasaa waxaan ku idhi mala waxaa kaa suuragala intaad xubintaada taranka saarto inaad tidhaha waa taahir hadal dhanaan baan ku idhi dadaad markaasuu khajilay oo intuu qasluu ka qaada marka waa in layska ilaaliyaa addimada waa in laga ilaaliyaa musxafka bale ahlucilmi badana waxay sheegeen xaashida qur'aanka marka la rogayo waa inaan lagu rogin candhuuf sidaa inta farta loo saaro carabka iyadoo candhuufti ka qoyan tahay waa inaan lagu rogin waxay sidaa u leeyihin ixtiraama lilqur'aan ixtiraam qur'aanka la ixtiraamayo daraaddeed bay saa u leeyihin ahlucilmi badan baa tasriixiya inay xaaraan inay bannaanayn marka qur'aanka waa in la xurmeeya waa in la ilaaliya in la iska dhigo oo yacni marka meelaha cagta markaa lagu marayo la saaro waxay tahay mid laga fiican yahay mid laga fiican yahay weeye xataa in laga tallaabsado waa laga fiican yahay waa in qur'aankii la xurmeeyaa la ilaaliyaa mas'ale kaleu sheikhu inoo sheego waxay ku saabsan tahay musxafka marka ruuxa loo keeno waa inuu u kacaa masaladaana sheikhu wuxuu ka deliishaday dadka fudaladee fadliga leh ama culama ah ama ahlulkhayra kicista loo kacaa waa sunne dee musxafka qur-aanka in loo kacana waa calaa sabiili awlaa sheikhuna wuxuu sheegay inuu kitaab ka leeyahay horena kitaabka waa inoogu soo sheegay waxaa la yidhahdaa altarkhiisu bilqiyaami lidawi alfadli waalmasiyati min ahli lislaam kitaabkaa wuxuu kaga hadlaa ciddii fadli diiniya leh maaha dunyawi fadli diiniya ciddii leh in loo kaco maa dhici kartaa dee in markaa madaxda iyo ashyaadaana uu ilxaaqiyana waa suuragal ama culamaa ama fudala ah in loo kacaa inay rukhsad too bannaan tahay kitaabkiisa riyaadsaalixiinkana baabbaabuu u yeelay mas'aladaas laakiin halkan kitaab buu u khasisay waa kitaab mu'allaf oo gaar ah oo matbuucun ah oo la taabacay waana mas'alo culammadu isku khilaafsan yihiinoo ahlucilmiga qaarkoodna ay qabaan dadka ahlulfadliga ah in loo kici karo ixtiraam daraaddii culammada qaarkoodna ay qabaan alqiyaamu lahu inaynay e bannaanayn waa mas'alo ahlucilmigu qadiiman ay isku khilaafeen khilaafkeedu qadiim yahay oggolaanshaha la oggolaanayo in loo kaco iyo diidmada la diidayo horaynu uga soo hadalla khulaasada laakiin haddaynu tilmaanno maa takarara taqarrar wixii soo noqnoqdaa waa sugnaadaan laba masalaa kala jirta midna waa qiyaamu lahu midna waa qiyaamu ilayhi midna waa kicis loo kacaayo ilaa inta la gaadhayo isaga si loo soo tarxiibiyo si loo salaamo si loo soo dhoweeyo si loo mucaanaqeeyo iyo waxa la midka ah taa waxaa la yidhaha qiyaamu ilayhi baa la yidhaha si loo tabantaabiyo waxaaba dhici karta cid jilicsan inuu yahayoo soo tabantaabin u baahan in laga hor tago oo la soo dhoweeyo qiyaamu ilayhi waxaa la kacayaa ilaa laga gaadhaayo taas iyadu waa bannaan tahay shaki kuma jiro adillaynay leedahay waxaa ka mid a ah xadiidkii quumuu ilaa sayidikum oo nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam saxaabadii ansaarta ahayd uu ku yidhi u kaca sayidkiinna intii ka ahaatay quumuu ilaa sayidikum xadiiskuna saxiixay kuu sugan yahay bukhariiyo muslim sababta loogu kacayeyna waxay ahayd waa si loo soo tabantaabiyo loo soo dejiyo dameer baa lagu siday dhaawacna waa ahaa sacd ibnu mucaad dhaawac buu ahaa dameer baa lagu siday riwaayaadka qaarkood baa sii caddaynaysoo quumuu ilaa sayidikum fa anziluuh u kaca ilaa sayidkiinna laga gaadhaayo oo soo dejiya fa anziluuh riwaayada caynkaasna imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeenoo xafid ibnu xajar alcasqalaani wa hayruhu kalalbaani waxay yidhahdeen wa xasan riwaayadaas in badana culammada ka mid waxay u soo naqlisaa xadiiskaa markay sheegayaan quumuu ilaa sayidikum quumuu lisayidikum culammada masaladan u daliishanaysaa quumuu lisayidikum bay u soo rareen xataa alxaafid ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka suurat lmujaadila markuu fasirayo wuxuu u soo rarayaa nusakha matbuucan arkay quumuu lisayidikum saasaa mashhuur noqotay asalka laakiin xadiisku wuxuu ugu sugan yahay kutubta usuusha quumuu ilaa sayidikum ee lisayidikum uguma sugnaan farqaana labada cibaaro u udhexeeya oo ilaadu waxay sheegaysaa liintihaa'i ilgaaya muraadka looga jeedana soo tabantaabin iyo soo dejin inay tahayna riwaayadaa kalaa sii caddaynaysa axaadiis kalena way leedahay qiyaamu ilayhigu sida xadiiskii faatima ku saabsanaa mas'ala waa taa masalada labaad waxay ku saabsan tahay waa qiyaamu lahu alqiyaamu lahu isaga aawadii in laysu taago laysu ligo ixtiraam la weyninayo daraaddeed in laga hortago salaantiisa lasoo salaamayo oo lasoo mucaanaqaynayo oo lasoo tabantaabinayo oo lasoo dhowaynayo lasoo kacaynayo muraadku ma aha ee ilaa inta ka fadhiisanayaan baa laysu taagayaa ta noocaasa weeye ta khilaafka badane ku sugaya taana sida saxda ah waxay tahay in la yidhahdo waa mustaxab waarid ma ahee laba mid weeye in la yidhaahdo waa makruuho waa laga fiican yahay iyo in la waa xaaraan waayo hadday mustaxab tahay maxaa nebiga sala allahu alay wasalam saxaabadu ugu kici waayeen muxuuse nebigu u ogolaan waaye in isaga loo kaco anas ibnu malik muxuu yidhi lam yakun shaksun axaba ilayhim min rasuulilahi illahi sala allahu aleyh wasalam wa kaanuu laa yaquumuuna lahu lima yaclamuuna min karaahatihi lidalik cid saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiga ka jeclay ma jirin iyagaa nebiga u jacayl badnaa sala allahu aleyh wasalam haddana maca daalik umay kici jirin nebiga sala allahu aleyh wasalam ogaalkay ogaayeen daraaddeed inuu sidaa nacayo baynay u kici jirin saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam nebiga umay samayn jirin markaa see loo odhan karaa mustaxab weeye oo fadiile iyo ajar baa laga helayaa arrin baciida weeye ahlucilmiga qaar waxay qabaan inay xaaraan tahay arrinka kicitaanka loo kacayaa wuxuu sababayaa arrinkaa marka la caadaysto qofka laftiisu inuu jeclaado man axaba an yatamasala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa' maqcadahu min annaar baa xadiis ku soo arooray culamada qaarkood ay quweeyeen ruuxa jeclaysta inay dadku isu taagaan oo isu ligaan isaga u kacaan meeshuu naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado sidaas aawadeed saxaabada qaar waxay ka fahmeen kicista loo kacaayo lafteedu inuu mamnuuc yahay saas aawadeed baa markaa mucaawiya wakhayruhu ay diideen in loo kaco xadiiskana deliishadeen waa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan ruux hadaanu karaahiyaysanayno dadku iskood ugu kacayaan xadiiskani daliil umaha manciga laakiin fiqigii saxaabadu muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa taa lafteedu xadiisku inuu diidaayo sababtuu u diidaya maxay tahay kicista loo kacaa waxay dariico u noqon kartaa kii loo kacayo laftiisu inuu jeclaado oo markay dadka ka caada yeeshaan inay u kacaanun hadhow ruuxa u kici waayo u nin muxuu kugu kici waayo yaa lima lam yaqum laka kuma ixtiraamayo kuma qadarinayo marka dariica iyo sabab waxay u noqon kartaa inuu jeclaado wadariicatu ila almuxarami muxarama wixii dariica iyo wasiilo u ah xaaraantiina wuxuu noqonayaa mid xaaraana hadday tahay mid haalib ahaan sidaa keensanays calaa kulli xaal mas'alada qiyaaskee sheikhu uu isticmaalay marka hore asalka lagu bineeyey dee ma sugnoo culammada qaar sida kalay qabaan qiyaamu lahugana raajixu waxay tahay inaynay bannaanayn mar labaadka haddiiba asalkaasi uu sugnaado dee kama dhalanayso musxafka in loo kacaa waayo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam dee musxafka marka loo keeno umay kici jirin low kaana khayran la sabaquuna ilayh arrinkuna hadduu khayr ahaan lahaa way inooga dheerayn lahaayeen hal naqli oo saxaabada laga hayo inuu u kacay saxaabi saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a ah hala keeno ma haddii la waayo waxaan iyaga agtooda mustaxab ka ahay oo fadiilo aynay u qabin inay ku jirto ya yacnii in la yidhaahdo mustaxab weeyaan oo fadiila ku jirta dee nadarkeeday leedahay wuxuu ku soo khatimay shiikhu asarka uu ka sheegay cikrimat ibnu abi jahlin asarka waxaa soo wariyey daarimi ayaa soo wariyey wuxuu ka warinayaa ibnu abi mulayka ibnu abi mulayka waa taabici wuxuu soo gaadhay soddon saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid a waatuu yidhi ibnu abi mulayka sida bukhaariba saxiixiisa ku soo aroorinayo adraktu alaaiina min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam kulluhum yakhaafu nifaqa cala nafsi maa minhum axadun yaquulu inahu cala iimaani jibriila wa mikaa'ila soddon asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam ka midaan soo gaadhay buu odhanayaa ibnu abi mulayka soddonkaa saxaabi oo kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsi dhammaantood naftooda munaafaqnimo uga baqaayey oo mid waliba wuxuu islaa armaad munaafiq tahay ruuxa muuminka ahi waa inuu naftiisa munaafiqnimo uga baqaa xasanulbasri muxuu yidhi man lam yakhaf innifaaqa calaa nafsihi fahuwa munaafiq kaan naftiisa munaafiqnimo uga baqin isagaaba munaafiqa yacani nooc nifaaqa ku sugan camali ah yani nifaaqi waa ictiqaadi iyo camali hadduu naftiisa munaafiqnimo uga baqi waayey nooc nifaaqa waaba ku jiraaba saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa kuwa kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsi cumar bnu khadaab baa wakhtiyada qaar ku odhan jiray xudayfa rasuulku munaafiqiintu kuu sheegay ma ku jiraa haddaan cumar ahay cumar baa naftiisa munaafiqnimo uga baqaya saas aawoodee fawaariqda u dhaxaysa murji'ada iyo ahlu sunnaha waxaa ka mid ah murji'adu waxay leeyihin laa nifaaq musadiq baan ahay iimaankii waa la imi wax munaafiqnimaan ka baqayaa ma jiro muumin baan ahay kaamiluliimaana laa nifaaq saasaa murji'adu leeyihi ahlu sunnuhu maxay uga baqayaan naftooda munaafiqnimo uga baqayaan oo baqashaday baqayaan bay soo gelaysaa inay naftooda munaafiqnimo uga baqaan iyo inay khaatimo xumaan uga baqaan labada mid walba waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila waa baqayaan in laga aqbali waaya ka baqayaan khaatimo xumay ka baqayaan wahaakada maa minhum axadun yaquulu inahu calaa iimaani jibriila wa mikaa'iila kama mid ahayn saxaabadaa soddonkan soo gaadhuu ibnu abi mulayka yidhi mid odhanayey iimaanka jibriil iyo iimaanka miikaa'iloo kalean ku sugnahay ruux sidaa odhanaya kuma jirin hadalkan wuxuu uga jeedaa raddan cala almurji'a ayuu uga jeedaa marka imaamu nawowi markuu sheegayo wuxu uhi biisnaadin saxiixin can ibni abi mulayka ha qaadan inuu leeyahay asarku waa saxiix isnaad saxiixu wuxuu ku qayday can ibni abi mulayka ilaa intaasuu sixatulisnaadka kuu dammaana qaada inta ka dambaysa kama hadlin dacfigu markaa wuxuu kaga sugaya inta ka dambayso ibnu abi mulayka cikrimat ibni abi jahlin ma soo gaarin halkaasaa inqitaac kaga jira waa munqatic waalmunqaticu min qismi daciif munqaticuna wuxuu ku jiraa qaybta daciifka lama odhanaya hadduu daciif yahay muxuu sheikhu u yidhi biisnaadin saxiix waxaa la odhanayaa biisnaadin saxiix wuxuu ku qayday can ibni abi mulayka wixii ka dambeeya ittakala calaa nadarik inaad adigu iska eegto indhahaaga waad qabtaaye buu tala saartay intuu kaaga warramay waa ilaa ibnu abi mulayka waa saxiix buu ku isantu masaladaas waa masala daqiiqa culammadu waa isticmaalaan waqhtiyada qaarkood inay yidhaahdaan bisanad saxiix can kada marka marka la ilaaqo sanad saxiix iyo marka lagu qaydo can kada waa kala duwantahay dacfi wuxuu ka geli karaa can kada waxa ka dambeeya ayuu dacfi ka geli karaa halkanna saasuu kaga jiraa asarka cikrima daarimi wuxuu ku soo wariyey musnadkiisu ku soo wariyey ha yeeshee saxiix ma aha waa daciif sidaynu sheegnay waxaa kaloo soo wariyey xaakim laftiisu mustadragiisa waa ku soo wariyey culammaduna waxay yidhahen inqitaac baa ku jira waxaa dhacday inay bacdi yidhaahdeen imaam nawowi ayaa saxiixiyey oo yidhi waa saxiix can cikrima kitaabkiisa tibyaanka laakiin taasi waa hala waayo tasxiixa nawowi wuxuu muqayad ku yahay can ibni abi mulayka la can cikrima wa farqun bayna aliطlaaq waltaqyiid marka waa tasxiix muqayada can ibni abi mulayka la tasxiix mutlaq walaa tasxiix can cikrima maaha in cikrima laga saxgareeyo o la yidhi waa saxiix can cikrima farqa udhexeeya in la yaha biisnaad saxiix can cikrima iyo in la yaha biisnaad saxiix can ibni abi mulayka wuxuu noqonayaa muqayad inuu ku yahay ilaa halka ah wixii ka dambeeya adiga ayuu ku yidhi eeg culammaduna waxay yidhaahdeen dacfigu wuxuu kaga sugan yahay maa bayna ibni abi mulayka wa cikrima saas aawadee waa munqaic alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya fiihi inqiaac shadiid itxaaf almahara wakadalika dahabi wuxuu odhanaya waa mursal ay waa sababtuna waxay tahay ibnu abi mulayka cabdulaahi bna cubaydillaahi ibna abi mulayka waxa uu dhintay boqoliyotoddobyotobankii hijriga ayuu dhintay boqoliyotoddobyotobankii hijriga ayuu dhintay cikrimana wuxuu dhintay saddexiyo tobankii hijriga ayuu dhintay maadaama cikrima u dhintay saddexiyo tobankii hijriga boqol sano iyo dheeraad baa labadooda dhimasho u dhaxaysa marka ma suuragal aha inuu wax ka maqlaa ma dhici karto bale cid ka dambaysay cikrima ayay culammadu yidhaahdeen waxba kama maqal oo uu ka mid yahay cumaan bnu cafaan uu ka mid yahay talxat bnu cubaydillaah ay culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu ka maqlay ma jiro saas aawadeed hadalkani kama asixinoo kama sugna cikrimo kama sugna mar labaadka dadka qaarkood waxay u soo naqliyaan inay yidhaahdaan cikrima ayaa dhunkan jiray musxafka oo taqbiilulmusxaf bay waxay yidhahdaan asarkaa bes baa loo hayaa laakiin riwaayada sida ku sugan taqbiil kama muuqdo dhunkashada la dhunkanaya musxafkana bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa bidco masalada ku saabsan musxafka in la dhunkado culammada qaarkood waa diideen oo waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa lagama hayo mar haddaan nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa laga haynin dee ma noqonayso mid waxa weeye la istixbaabayo ama la sunaynayo ama laga dhigaayo shay mashruuca laga dhigayo cidda dhunkanaysana waxay uga jeeddaa ixtiraam iyo tacdiim bay uga jeeddaa marka nooc qurba ayay uga jeeddaa saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa bidco waayo waxay soo gelaysaa iyaakum wamuxdasaati alumuur waata kale cumar ibnu khataab waxau yidhi walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk xajarulaswadka markuu sheegaayo waxaa dhacday bacdu alfuqahaa inay uga qiyaastaan dhunkashada musxafka la dhunkanaayo xajarulaswadka dhunkashada la dhunkaday oo la sharciyeeyey in la dhunkado laakiin tacliilka haddii la eego cumar ibnu khataab wuxuu tilmaamayaa wuxuu xajaruaswadka u dhunkanaya bes inay tahay itibaac waxaanuu sheegay walowlaa anii ra'aytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yuqabiluka maa qabaltu saas aawoodee axad saxaabada ka mida oo dhunkaday lama soo naqlin walow kaana khayran la sabaquuna ilayh waa dhacday culammada qaarkood inay yidhaahdeen waa mustaxab ama ay yidhahdeen waa jaa'is ama ay yidhaahdeen waa ay ka tawaqufeen waxaaba laga soo wariyey imaam axmed saddex riwaayo masalada inuu ka leeyihi culamada qaarkoodna inay markaa yidhahdeen lama dhunkanayo culamada qaarkoodna ay yidhahdeen waa iska bannaan tahay iyagoo asarka cikrimo u cuskanaya laakiin asarka cikrima kuma tusinayo haddaad eegto riwaayada cikrima laga soo wariyey wax taqbiil la yidhaahdo kuma sugnaa adif ilaa daalika inay daciif ka taho inay ka sugnayn cikrima sidaas aawadeed saxdu waxay noqonaysaa in la yidhaahdo musxafka lama dhunkanayo wax qurbo oo ku jira in la dhunkadaana ma jiro sababaynta loo sababeeyey dhunkashada xajaru aswadkana itibaaca rasuulka la raacaya bes waxay ku tusinaysaa inaan shay kale la ilxaaqinay shay kaleo la haleeshiinayo looga qiyaas qaadanaya inaan jirin walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk saas aawadee qiyaaska looga qiyaas qaadanayaa bacd alfuqaha uga qiyaas qaateen waxay noqonaysaa fii hayri maxallih tarkiga daa'imka ee joogtada ah ee nebiga iyo saxaabadiisa midnaba aynay samayna ay ka tageen dhunkashada qur'aanka ay dhunkanayaan waxay ku tusinaysaa inaynay mashruuc ahayn cala asaxiix saasay ku tusinaysaa cikrimatu bn abi jahlin waxaa dhalay ninkii abijahl loodhan jiray caanka ahaa camru bnu hishaam ayaa dhalay marka isagu wuxuu noqday nin muslimo waa islaamay saxaabi buu noqday saxaabada ka mida islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatay markii hore wuxuu ku sugnaa kufriga iyo cadaawadda nebiga wuxuu ugu sugnaa sida aabbihiiba ugu sugnaa ya aabbihii abijahl siduu ugu sugnaa saasoo kale ugu sugnaa laakiin fatxu maka markay dhacday waa cararay jabkii markuu haleelay oo gaaladii quraysheed jabtay makana la qabsaday taagii awoodna ay waayeen ay isyidhahdeen wax iska daafaca dabeedna ciidan camaariyelaya ay soo galeenoo toban kun ahi waxay noqotay in waxa weeye maka la qabsado dadkiina markaa wax cararay iyo wax isdhiibay noqdeen haalibkii dadku waa isdhiibeen yacni waxay noqotay man dakhala baytahu fahuwa aamin kii gurigiisa gara waa aamin maxaa nabadgelyuu helayaa cidii dili mayso sidii baa markaa waxa weeye waxa dhacday haddaba dad afraad ah oo cadaawaddu ku badnayd iyagu waa hayn kari waayeen arrinkaas si ay uga indhaqarsadaan bay meesha uga carareen dadkii firdhadu markaa ka mid ahaa halkaa jiddo ayuu tegey doonni taagan buu ka raacay beled inuu qabto mawjadihii baa ku kacay doonyaha waagaa dareewalma wadin dabayshaa wadi jirtay dabaylo daran baa ku kacay way sigteen dadkii doonnida la saaraa qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen war maanta cid wax inoo taraysoon allaah ahayni ma jiree allah oo keliya hala baryo markii sidaa ay yidhaahdeen ayaa cikrima yaabay wuxuu yidhi oo marka baddu inagu kacdo aynu khatarta gallo haddii ilaahay mooye cid kaloo ina anfacayso wax inoo taraysa ayna jirin dee marka kalena cid kale wax inoo tari mayso waadda maxaanu maxamed ku diidayy ila maxamed wuxuu lahaa ilaahay cibaadada ha loo saaf yeelo isaga ha loo khaalis yeelo keligii ha la baryo keligii ha la caabudo andaadda ka taga haddaynay andaaddii markan waxba tari karin ee allahoo quri wax tari karo allahoo keliya wax ajiibi karo dee waa arrinkii maxamed aanu ku diidnay dee waa naga saxnaa nadar buu galay markaa wuxuu nadar ku galay hadduu ilaahay taa ka samato saaro inuu noqdo muxamed inuu u tago inuu islaamo inuu la baayactamo saasuu ku nadray ilahay waa ka saaray sidii sidiibuu ku soo noqday sidii sidiibuu nebiga ugu yimi sala allahu alayh wasalam sidiibuu islaamay nebiguna waa soo dhoweeyey islaamnimadiisii waa wanaagsanaatay markii dambena jihaadadii markaa wakhtigii abibakar dhacaayey uu markii dambena ku istishaaday oo lagu dilay taxrumu almusaafaratu bilmusxafi ila ardi alcaduwi idaa khiifa wuquucuhu fii aydiihim imaamu nawowi waxau ihi raximahullah waxaa xaaraan noqonaysa safridda lala safraayo musxafka kitaabka qur'aanka in lala safraa waa xaaraan ilaa ardi alcaduwi dhulkii cadowga loola safraa bimacnaa gaalada dhulkeeda in loola safraa xaaraan weeye cadowga wuxuu uga jeedaa gaalada idaa khiifa wuquucuhu fii aydiihim haddii laga boqo dhicitaanka musxafka uu ku dhaco gacmahooda uu ku dhaco haddii laga baqaayo in lala safro oo musxafka loo qaato dhulka gaalada xaaraan weeyo ma bannaana lilxadiisi almashhuuri fi saxiixayni waxaa u daliila xadiiska caanka ee saxiixaynka ku sugan bukhaari iyo muslim anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama nahaa an yusaafara bilqur'aani ilaa ardi alcaduw ee rasuulku sala allahu alayh wasalam reebay oo dadka u diiday an yusaafara bilqur'aani qur'aanka in lala safro ilaa ardi alcaduwi dhulka cadowga in loola safro ayuu nebigu diidayoo reebay sala allahu calayhi wasalam makhaafata an yanaalahu alcaduwu ayaa xadiiska ku jirtay wuxuu sidaa nebigu u reebay sala allahu alayh wasalam baqasho uu ka baqanayo daraaddeed oo uu karaahiyaysanayo nacaayo an yanaalahu alcaduwu cadowgu inuu musxafka qaato bimacnaa gaadho qaataa loo jeedaa marka cadowga inuu gacanta u galo gaalada a musxafku si aynay u dhicin ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u reebay xadiiskanoo kale wuxuu ka mid yahay adilada loo deliishado qaacidada ku saabsan saddu daraa'ic waddooyinka mafsadada keensanaya in la awdo oo marka horeba la xidho adilo badan baana loo deliishadaa saddu daraa'ica alcalaamata ibnuqayim baa aad ugu dheeraada kitaabkiisa layahay iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin ayuu sadu dara'ic aad ugu dheeraadaa waxaanuu yidhaahdaa axkaamta shareecadu waxay u qaybsantaa amar iyo nahyi waa laba mid walbana labaa ka imanaysa amarkii wuxuu noqonayaa maqsuudun lidaatihi iyo maqsuudun ligayrih mid daatadiisa loo rabo oo wanaagga uu wanaagsan yahay daata ahaantiisa laysu amray lidaatihi baa laysu amray wax kale inuu sabab u yahay looma amrin iyo maqsuudun ligayri amar gayrkii loo jeedo wasiilo wuxuu u yahay shay maqsuud lidaatihi ah ayuu wasiilo iyo wadda u yahay waa maqsuud ligayri marka amarkii labaa ka yimid nahyigana labaa ka imanayo labadaa labadeedaa ka imanaya manhiyun canhu lidaatih iyo manhiyun canhu ligayrih shay la reebay oo loo reebay daat ahaantiisa xumaanshaha uu xun yahay daraaddeed loo reebay iyo shay la reebay oo loo reebay inuu wadda u yahay iyo wasiilo shay yacni manhiyun canhu lidaatihi ah marka kaa manhiyun canhu ligayrihi ahoo loo reebay shay kale inuu sababayo oo wadda u yahay daraaddeed loo reebay waa saddu daraa'ici weeye saasuu odhanaya alcallaamatu bnulqayim wuxuu odhanayaa sidaas aawadeed saddu daraa'icu waxay fadhidaa shareecada rubceed ilaa axkaamtii shareecada afar baa loo qaybiyey laba inta loo qeeyaa mid walba laba ka yimaadeen mid ahaan bay markaa noqotay saddu daraa'ici waa manhiyun canhu ligayri idan waa rubucii shareecaday fadhidaa shareecada marka afar rubuc laga dhigo saddu daraa'icu waxay fadhidaa shareecada rubceed dabeedna adilo badan buu mawduuca u daliishaday caadada ibnuqayimna waxay tahay masalada uu doonayo daliil inuu u raadiyo kuma kaaftoomo adilo kooban alcilmi badani waxay sameeyaan laba saddex daliil intay sheegaan baa masale adillo badan baa laga yaabaa inay iska dhaafaan ibnuqayim saa maaha waa tawiilu nafas fi listidlaal masalada uu doonayo inuu isbaatiyo oo caddeeyo aad buu ugu dheeraadaa alxaafid ibnu xajar maruu fatxulbaariga ku sheegaayey mas'alo uu ibnulqayim soo qaatay ayuu wuxuu yidhi waqad ataala ibnu qayim fi listidlaali lihadihi almas'ala ka caadati ibnuqayim waa ku dheeraaday deliishadka uu mas'aladaah masaladu markii ka warramayay ma xasuustaa dee masaladu masaladay ahayd deliishadka uu wax u deliishanaya aad buu ugu dheeraaday ka caadatihi siday caadadiisuba ay ahayd saddu daraa'ica wuxuu u deliishaday sidaas aawadeed sagaal iyo sagaashan deliil ou soo arooriyey sagaal iyo sagaashan labaa waxaanu ka soo aroorinayaa min alkitaabi wasunna kolay axaadiis kooban oo axaadiistu soo deliishaday ka mid ah in yar oo ka midii daciif bay noqonayaanoo sanadkeedu waa daciif laakiin haalibku waa saxiix sagaal iyo sagaashan daliil ayuu u soo daliishaday hadalkii hore aynu soo hormarinnayna waa ku khatima ee ah rubca shareecadeedu inay fadhido inay shareecada rubceed fadhido marka xadiiskani wuxuu sheegayaa naha an yusaafara bilqur'aani ilaa ardi alcaduwi makhaafata an yanaalahu alcaduwu marka cadowga gaalada inaan qur'aanka gacanta loo gelin suu gacanta ugu geli lahaana aan la samaynin ayuu xadiisku sheegaya haddii dhulkooda loola safro iyadoo qur-aanka la sitana waxaa dhici karta dee inay qur-aankii ka qaadaan oo qofku iskama caabin karo isagoo dhulkoodii jooga oo uma diidi karo xoog baaba lagaga qaadi karaa marka si aan taasi u dhicin marka horeba yaan loola safrin maxaa iyaga loogu diidayaa gacanta inuu ugu galo waxaa loogu diidayaa qur-aankii ma rumaysna saas aawadeed xurmayn maayaan inay ihaaneeyaan oo ku joogsadaan oo najaasaadka ku ridaan oo googooyaan ihaano u googooyaan iyo wax la mida ayaa markaa laga baqaya marka si aan qur'aankii loo ihaanayn marka horeba hawla tegina cillada xadiiska lagu sheegay makhaafata an yanaalahu alcaduwu waxaa laga qaadanayaa bay culammadu yidhaahdeen haddii ma'muun tahay oo laga aamin qabo inaanay musxafka ka qaadayn ihaanana u geysanaynin xaaladda caynkaasa dhibi kuma sugnaa waayo cillaa lagu xidhay cilladuna waa mansuuso waalxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadama xukunkuna cillada ayuu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba wa yaxrumu baycu lmusxafi min addimmiyi waxaa xaaraan ah musxafka in laga iibiyo ruux dimmi ah dimmigu waxa weeye waa gaalkii muslimiinta ku hoos noolaa ee jizyada bixinayey axkaamta islaamkuna ay ku dareeraysay marka dimmadu waa cahdi marka ahlu dimmuhu iyagu waxay leeyihiin dee cahdi markaa daa'imay leeyihin gaalada kale cismadoodu waxay noqotaa mu'aqata mid wakhtile bay noqotaa dhiiggooda in la dhowraayo oo la daynaayo wakhtay leedahay oo haddii ammaan la siiyo waa intay ammaanka haystaan haddii cahdi muslimiinta ay la leeyihiinna waa ilaa cahdigu intuu jiro ee shaqaynaya facaal yahay oo muddadii cahdigu ilaa intay ka dhammaanayso ama ilaa intay ka burinayaan ama ilaa inta khiyaano inta looga baqo oo amaaraadkeedii ay muuqato dabeedna cahdigooda la siinayo lagu tuuray hadduu erge iyo wax la mida yahay dee ergadii markuu ka noqdo ammaankii waa ka tegey laakiin ahlu dimmuhu mar hadday jizyadii bixinayaan axkaamtii islaamkuna ay ku dareerayso muslimiintii ku hoos nool yihiin waa idinkala noqonnay laguma odhan karo ballanburye hadday la yimaadaanoo iyagu ballanka jebiyaan waa halkeeda laakiin ballankii haddaynay burinin yacni waxay noqonaysaa inay iskaga sugan yihiin dimmada iyo cismada ay ku jiraan marka waxaa xaaraana musxafka in laga iibiyaa waa xaaraan uma bannaana waayo waa tamkiin gaal la tamkiininayo gacanta loo gelinayo kitaabka qur ahaa fa in baacahu hadduu iibiyo oo dimmi ka iibiyo fa fii sixati lbayci qowlaani lishaaficiy asixitaanka baycaasi asaxaayo waxaa ku sugnaaday laba qowl ayaa shaafici ugu sugnaaday asaxuhumaa labada qowlka sixada badani laa yasixu baycaasi asixi maayo weeye waathaani qowlka labaadna yasixu wuu asaxayaa weeye wa yu'maru fi lxaali waxaana la amrayaa isla markiiba biisaalati mulkihi canhu mulkigiisa inuu ka zuuliyo ayaa la amraya mulkigiisa inuu ka zuuliyaa la amraya markaa gaal in la tamkiiniyo oo musxafkii gacanta loo geliyo ma aha baa dhici kartaa aayad ama laba aayadood gaalkii waa loo qori karaa gacanta waa loo gelin karaa iyadoo diinta loogu yeedhaayo sida nebiguba sala allahu alayh wasalam hiraqla warqaddu u diray ee waxaa ku taallay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah alaaya marka culammadu waxay ka qaataan aayad iyo laba aayadood gaalkii in gacanta loo geliyo iyadoo looga jeedo in diintii loogu yeedhayo dhibi kuma sugna laakiin musxafkoo iska dhan ama mucdamkiisa ama markaa wax badanoo ka mid ah gacanta in loo geliyo ma aha gacanta in loo geliyo ma aha walow islaamnimadiisabaha la rajaynaye in loo dhiibo musxafkii oo gacanta loo geliyo ma aha sidaa saxiixa waxay soo naqliyaan qiso sheekh culammadii hore ka mida oo la odhan jiray maazini oo culammadii carabiyada iyo naxwaha iyo sarfiga iyo ku sheeganaa ka mid ah kutubna ka lahaayo kaba alifayba mutaqadimna ahaayo horreeyey ayaa waxaa la yidhi duruuftaa ku adkaatay yacnii faqri daran baa helay aad iyo aad buu u baahday isagoo dhibaato badan ku sugan oo cidhiidhi aad u badan ku jira ayaa waxa dhacday nin ahlu dimmaha ka mida ayaa wuxuu ku yidhi waxaad ii dhigtaa kitaabka siiba weyhi waxaanan ku siinayaa boqol diinaar ayaan ku siinaya isna markaa diinaarkaaba la qaali ah boqol dirham ama boqol diinaar labada mid buu ku yidhi sheikhiibaa xoolihii isagoo u baahan ayuu haddana iska diiday duruufo aad u adagi hayso markaasaa wuxuu idhi ma kitaabkiisiiba siibaweehiyo saddex boqoloo aayadood in ka badani ku taallo baad nin dimmiya u dhigaysaa ha yeeli dhib kastaba qaba waa diiday addoon waa uu lahaan jiray oo uu iibiyo gacantiisa ka baxday ayaa addoontii wax la kala iibsadaba boqorkii muslimiinta iibsaday waa addoon ninkaa shiikhi lahaayoo wax taqaan carabiyada iyo de adabka iyo ashcaarta iyo waa addoon wax taqaan wey boqorraduna waagaa waxay aad u xiisayn jireen yacnii gabayada iyo adabka suugaanta carbeed iyo waxyaalahaas ma garanaysa bay aad u xiisayn jireen oo markay yaryar yihiin baa lagula dadaali jiray in carabiyada la baro gabayada la baro adabka la baro yacni waxa weeye yacni culum badan in la baraa lagu dadaali jiray rag mashaayikhoo sheegan baa loo qaban jiray oo la odhan jiray mu'adib markaasaa la odhan jiray bar waxaa la rabaa hadhow inaan xabad laxniya laga helin carabkooda laxnigu waagaas wuxuu ahaa yacni mid culus in wax la laxniyaa waagaas waxay ahayd dee wax markaa aad u xun bay markaa lagu tirin jireen majliskii boqorku joogaa waxaa lagu soo qaaday bayd gabay ah adaluumu ina musaabakum rajulan ahda asalaama taxiyatan dulmu nimankii udabada ahaaye majliska joogay nin ka mida wuxuu yidhi rajulun weeyo waa godan tahay addoontii baa qabsato waxay tidhi maya sayidkaygu waa kordhigi jiray oo rajulan ayuu odhan jiray markaasa sayidkaagu u ayo markaasay ti waa sheikha maazini la yidhaahdo sayidkaygii hore waa kordhigi jiroo rajulan buu odhan jiray sidaa markay tidhi ayaa boqorku wuxuu yidhi waa in la doonaa sheikha maasini la yidhaahdo dhambaal baa loo diray waxaa lihi boqorkaa ku doonaya kaale halkii buu yimi markuu yimi a beydkii la weydiiyo lee beydkaasaa laysku qabtee ka warran dabeedna wuxuu yidhi waa rajulan waa kordhiganta ninkii majliska joogay ee adiibka ahaa ayaa qabsaday yasiidi in la odhan jiraan filaya markaasaa wuxuu yidhi waa rajulun markaasuu yidhi ma aha masderkan baa kor dhiganaya oo mafcuulnimo u qaadanaya khabarku inaan u dhammaan miyaad arkin adaluumu ina musaabakum rajulan ay ina isaabatakum rajulan ahda salaama taxiyatan dulmu dulmun ilaa la gaadho khabarkii ma dhicin boqorkii wuxuu fahmay sidiisu inay sax tahay kun diinaar buu siiyey diinaarku wuxuu ka samaysan yahay dahab kun diinaar ayaa boqorkii siiyey markaasaa sheikhii maasili la yidhahdaa wuxuu yidhi boqol baan ilaahay dartii u diiday markaasa ilaahay wuxuu igu beddelay kun diinaar buu igu bedelay man taraka shayan lilaah abdalahu allahu khayra minhu sheekhu waxau uhi raximahu allah wa yumnacu almajnuunu walsabiyu aladii laa yumayizu min xamli almusxafi makhaafata min intihaaki xurmatihi waxaa la diidayaa majnuunka iyo sabiga waxaa loo diidayaa alladii kaasoo sabiga ahoo laa yumayizu aan wax kala garanayn oo wax kala soocaynin min xamlilmusxafi musxafka inay qaadaan waa loo diidayaa waxaa loogu diidayaa makhaafatan min intihaaki xurmatihi baqasho looga baqanayo daraaddeed xurmadiisa inay meel kaga dhacaan looga baqaayo daraaddeed ayaa loogu diidayaa wa haada almancu waajibun cala alwaliyi wagayrihi diidmadaasi waajib bay ku tahay loo diidayaa weliga ka mas-uulka ah ilmaha yar iyo majnuunkaba ka mas-uulka ah wa gayrihi iyo dadka kaleba ciddaan weliga ahaynba waajib bay ku tahay inay u diidaan oo miman yaraahu ka mida cidda aragtay yatacaradu lixamlih yacnii ku arkay xaaluu markaa u banbaxayo qaadista uu qaadayo bimacnaa hadday qaadayaan waa in loo diidaa waa caddahay majnuunka oo ruux waalan musxafka in loo oggolaado ma aha waa ruux marfuuculqalam ah waana ruux siduu doono yeelaya waxna ma kala garanayo xaalka noocaas ah marka musxafkii waa in loo diidaa oo aan la tamkiinin oo loo ogolan ilmaha yar ee sabiga ah isaguna haddaanu mumayis ahaynoo waxba kala garanaynin isagana waxa weeye musxafkii in la tamkiiniyo gacanta loo geliya ma hadduu doono waa jeexjeexaya hadduu doono waa isku taagayaa yacni waa qur'aanoo xurmuu mudan yahay ma garanayo laakiin sabigu hadduu mumayis yahay oo wax kala garanayo yacni waxaa la amrayaa inuu qur'aankii ixtiraamo inuu qadariyo inaanu cagaha saarin inaanu tuurin inaanu jeexjeexin inuu ilaaliyo yacni waa lagu ilaalinayaaye looma diidaayo markaa sheikhu wuxuu ku qayday sabiga alladii laa yumayizu waa kaan mumayiska ahay markaa ishkaal male diidmadaasi weliga inay ku waajib tahay garannay dadka kalena say ugu waajib tahay dadka kalena waxay ugu waajib tahay waa shay munkaro munkarka dee waa in la zuuliyaa la manciyaa man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic fa biqalbih halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk